إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كتاب البيوع اlbuyuuc ayaa عمدة cumdat اlaxkaamka aynu qaadan إن شاء الله waa cumdat laxkaamkii marka maadaama labada kitaabba ay axkaam yihiin axaadiis اlaxkaam buluuqa iyo cumduhuba cumduhu de isaga wuxuu kaga duwan yahoon inuu yahay saxiixeynka uu khaas ku yahay buluuqna de sheekhu mid saxiixii maxaan ku dhaha saxiixa ku yaalla saxiixeynka ku yaalla iyo sunantii iyo kutubtii kale waa kaga soo qaaday marka waxaynu ka egnay in labadii kitaabba la dhigto oo la istabageliyo dee xagga waktiga ayna koobay dabeedna markaa axaadiistii halka ad ku soo martay wixii dheeraad ka ahaa ayuunbaa halkana ku jira waliba marar badan way isku dhow dhow yihiin oo alfaadii un bay ku yar kala duwan yihin meelaha qaarkood وعن xkيم بن حزام رضي الله عنه qال qال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم البyعاn بالkhyاar ma lm yتفرقا أو qال xتى yتفرقا fain صدقا وبyنا burika lahma في byعihima وin katma وkdba mxiqت barakaة byعihima xadiiskan oo horena aynu usoo maray alfaadiisa qala qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم البyعاni labada wax kala iibsanaya almutabaayicaan albaayic walmushtari weyaane bilkhiyaari ikhtiyaar bay leeyihiin oo ah min imdaai lbeyci aw faskihi inay beyciisii wadaan amba ay ka takhalusaan maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin laakiin aw qaala ama rasulku wuxu xataa yatafaraqa ilaa kala tegayaan wa isla macno labada cibaaro marka ma lam yatafaraqa iyo xataa yatafaraqa fain sadaqa hadday run sheegaan markay wax kala iibsanayaan mid waliba uu ka run sheego bidaacadiisa wa bayana oo ay caddeeyaan haddii wax eeba ay jiraan iyo siday tahayba buurika lahuma fii baycihima waa loo barakeeya iibkoodaasoo ilaahay baa barako gelinaya wain katama hadday qariyaan wakadaba ay been sheegaan oo mid waliba uu been ka sheego bidaacadiisii muxiqat waa la tirtiraa waa la baabi'iyaa uzilat waduhibat barakatu baycihima barakadii baycoodaasi wuu ka baxa meesha walow mid waliba hays idhaahdo waad faa'iidayo ninkii xoolihii baad ku caamaysay khiyaarkan maxaa loo yaqaanay khiyaar almajlis oo intay labadaa qof wada joogaan iyagoo si fiican u baycooda u dhacay oo caadi ah haddana diintu kuma cedhiirino waxa la idhi intaad meeshaa wada joogtaan goobtaad wada joogtaan ikhtiyaar baa qof waliba uu leeyahay kii waxiibiyey inu hahdo war alaabtii ii soo celiya waan ka noqdee kii iibsaday inu hahdo war lacagtaydii soo celiya waxaa kaloo xadiisku dee uu tilmaamayaa runta in laga sheego marka wax la iibinayo iyo marka la iibsanayo labadaba ilaahayna subxaana wa tacaala barako gelinaya barakaduna maxay ahayd in shaygaasi khayrkiisu uu bato de wixii ay ka doonayaan ay ka helaan baabu maa nuhiya min albuyuuc waxyaalaha la diiday buyuucda وعن أبي سعيid الkخdري رضي الله عنه أن النبya slى الله عليه وسلم نهى wuxuu diiday عن المناabdة muنaabadada ayuu diiday wahiy waxa weeyaan darxu الرaجuل thوبه بالbyع ilى الرaجuل qabla an yuqalibahu aw qabla an yaqlibahu munaabadada oo horena aynu soo marray waxa weeyaan hiya darxu الrajuli inuu tuuro qofku thawbahu maradiisa bilbeyci iib awgeed uu tuuro ila rajuli qofkii kale uu ku tuuro qabla an yaqlibahu aw yuqalibahu intaanu rogrogin isagu intaanu maradii eeg eegin ilan maradii haddii doonto meel bay ka dilaacsanaan karto wax lamid ah inuu ihahdo maradaa aan soo tuuray sidaa igaga iibso aw yandura ilayh qabla an yuqalibahu aw yandura ilayh amba aanu eegin intaanu maradii rogrogin aanu de iska eegin wey aw yandura ilayhi iyo yuqalibahu waa isla macno wanaha wuxuu diiday can ilmulaamasati daycaduu diiday nebigu waxaa ka mid a mulaamasada waa taabashada waa laynoo fasirayda laftigeeda saxaabigu fasira wuxu uhi walmulaamasatu lamsu rajuli athawba laa yanduru ilayh waa inuu qofku taabto maradii isagoon eegin markaa waa beyculqararkiiba halkan ka dhalanaya khiyaana ku jirto ka soo bixi karta maradani qofku way ka dheeraan karta way ka gaaban karta way dolashami karta waxay doontay noqon karta de qofkii waa in la yihi iska eg xaggan iyo sidan iyo sa markaa sidaa ku qaado amba marada mid kamida tii aad taabateed gacanta saarta ayuunbaad waxaa kaloo munaabadada soo gudagelayay inuu dhagax oo kale intuu qaado uu ihahdo maro la maradii kugu dhacdo ama alaabta s tii ay kugu dhacdo ayuunbaad intaa kaa siinaya waa albuyuuc almanhiyu canha baabkaasay hoos tegeysa iyaduna bab riba wsarf وعn abi سacيid الkdري radي الlahu عanهu qala jaءa bilaal ilى النabiyi slى الlahu عalيه waslم bilaal baa ula yimid nebiga alayه الsلat sلام btamrin barniyin timir wanaagsan aljayid min الtmr marka waa magacyada ay leedahay timirtaasi faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku yihi min ayna hada xaggee timirta wanaagsan ka keentay qaala bilaal wuxuu uhi kaana cindii waxaa agtayda ahaaday tamrun radiyun timir aan wanaagsanayn radiy ay laysa bijayid oo berniga ku cagsiga ah fabictu waan ibiyey minhu timirtii radiga ahayd saacayni laba saaco iyada ah bisaacin saac baan ku iibiyey ay bisaacin barniyin markaa waan isdheeraysiiyey maxaan saa u sameeyey liyadcama nabiyu sala allahu alay slm si uu nebigu u cuno u canus idhi dee timirtaa wanaagsan nebiga u geeyo timirtan maa wanaagsan maadaama aanad haynin timirtan radiiga ah ku bedelo halka saac ee timirtaa wanaagsan ah, laba saac kusoo bedelo adigu faqaala nabiyu sala llah alay slm wuxu dalik sidaa markii aan idhi dalika intaa agteeda wuxuu yidhi hadalkaa dhexdiisa wuxuu yidhi awah awah marka waa kelimatu yustacmalu cinda alxusni watacajub waa kelmad uun erey erey la isticmaalo marka qofku shay diiday maaha macno kala mid ah caynu riba caynu riba waa ribada laftigeedii waa ribada caynteedii baad ku dhacday laa tafcal ha samayn walaakin ha yeeshe idaa doonto an tashtariya inaad iibsato timirtaa wanaagsan fabicii biatamra timirtii horeed haysatay bibeycin aakhira iib kale ku iibi uma ashtar bihi dabeetana kusoo iibso wixii ay kaaga goyso xadiiska laftigiisa waynu soo marray isagoo alfaad kale oo ehm, oo rasuulku alay sla sl kulu tamri khaybara haakada iyo xadiiskaa ku jirta alfaadiisa timirta khaybar oo dhami ma sidana markaasuu i m saacayn saaca bisaacayn baanu kusoo bedelna rasul alla markaasuu wuxuu rasuulku ku yihi bic aljamca timirtaa ururiska in wanaagsanayn iibiyo uma btac janiiban dabeetana lacagtaa janiib kusoo iibso halkana markaa barniyin buu ka cabiray oo isla xadiis laftigiisa alfaadiisa way halkee bay ribadu ka soo gashay fadal ay ribadu xaggee bay ka soo gashay ya wa sax waad waa la kala badiyey haye a timirtu maxay ka mid ahayd waxyaalihu rasuulka cayimay inay ribadu gelayso ya adahbu bidahab soo ma ahayn wاlfidatu bاlfida wاtamru btamri mila bimili yada biyadin labadaasaa loo baahnaa soo ma ahayn imika maxaa baxay mila bimili mesh ka baxay waana magacii timir bay wada wadaagen noocay dunta baa noqoto lama diidin qofku inuu timirtaa wanaagsan door biduu jeclaysto laakiin waxaa leeyahay timirtan iibiyo wixii ay kaaga goyso soo iibso sida dahabkaba hadday gabadh inta iibiso hadhowkay intay haba wax yarba ha ugooyey intaa ay kusoo iibsato lacagta xikmadda ku jirta ama ha inoo daahirto ama daahirin xikmaddu culimadu waxay sheegen marka qaarkood inay qarsoonaan karto laakiin shareecadu wixii ay tidhi xikmad xeel dheer baa ku jirto ilahay waa xakiim subxaana watacaala waana wax dinteeni ku jirto waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulka alay slat slam saxaabadu say u jeclaayeen ee u ixtiraamayeenoo wuxuusi yihi rasuulka timirtaa ha u geynin radiiga ah ee timirtan wanaagsan u geyn liyadcama nabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya dee saxaabada laftigoodu ilan bashar bay ahaayeen masladu inay seegi karto oo bilaal imika ribu ku dhacay toosade waliba rasuulku muxuu ku uhi caynu riba waxaa kaloo laga qaadanayaa dee ninkii hebel hebel aynu saaxiibka ahayne isaga waan u yar waan u yar sahlayaay oo maalin dambaan sheegi doonaaye inaanay inaanu rasuulku samayn jirin alayه الsلat sلام markiiba isagoo hadda rasuulka usoo sababta sa awgeed u sameeyey rasuulka haddana wuxuu ku yihi waa cayn riba weliba erey aada uga damqanaya rasuulku bu isticmaalay awah awah marka waxa weeyaan waa kelima atacajub watawajuc waa kelimad qofku shaygiina uu la tacajubay kana murugeysan yihi oo kaleba culimadu ku fasireen maaha erey macno leh lakin waa tacbiir allah allah oo kale imika markaan isticmaalo waa maxaynu isticmaalnaha ya inaad shay la yar la yar yaabantahay soo maha waa saas oo kale وعن أبي المنهاl qال وxu uhi sألت waxaan weydiiyey البراء بن عازب وزaيد بن أرقم رadي الله عنهuma labadaba ansaartay ka mid ahaayeen عن الصرف baan weydiiyey lacagta la isku bedelayo فكuل waaxid minهuma mid kastoo labadooda ka mid yqul wuxuu yihi amba yqul wuxuu leeyahay hذا khayر minي kana iga khayr badan وkilaaهmaa labadooduba yaquul wuxuu leeyahay nahaa rasuulu llahi salى اllahu alay sl rsulku wuxuu diiday can beyci dahabi bilwariqi daynan can beyci dahabi dahabka in lagu iibiyo bilwariqi alwariq ah mxuh ah, alwariq sani u dhawaqa de alfida de intaas ka sharben somar bilwariqi ay bilfidati daynan iyadoo dayn laga dhigayo bimacnaa lays aan markaa la kala qaadanayn muajalan daynan bimacnaa muajalan lama diidin in wax la kala sarifto lacag la isku bedelo oo baahidaa keenaysa dadka way isku baahan yihin laakiin haddii dahab dahab lagu bedelayo imise shardi baa loo baana imise shardi maxay ka lahaayeen ya mithlan bimithlan iyo iyo yaddan biyadin hadday kala jinsi noqdaan labadii shay sida dahab iyo iyo fid waa kala nooc soo maha hadday isku noc waa la kala badin karaa lakin shardigii baa yaalo meesha shardigaasi ah yadan dabeetna waa halkan yadan biyanti iminka inoo sheegaya mila bimil inta lama diidana iyada lakin maxaa la diidayahay nahaa rasuulu lahi sala allahu alay slam can beyci dahabi daynan ay muajalan berriii doono lacagta waraaqahan iminka la isticmaalana halkii dahabka iyo fidada unbay taagan yihiinoo lacagta qaaliga ah kolba labada lacagayo la isku bedelayo ta qaaliga ah ayuunbaa dahabkii noqonaysa ta kalena bay noqonaysa oo markay kale jinsi yihiin kale noocihin laba wadan o ay kala sameeyen aba wadood ay kala oo dollar iyo lacagka soomaaliya o leeyahay tusaalahaan dabeedna markaa waa halkii sharduun baa la ee ahaa iyodan waa kala badin karaa lakin haddii lacag cusub oo bankiga ka soo baxday iyo mid hore loo isticmaali jiro lakin isku lacaguna la idhaahdo waa nin lacagtaa la isticmaala yara jilicday iyo taa jagagacada hayste cusube iminka bankiga kasoo boodeen dee waxoogaa bal taa jeebkay si fiican igu gelaysaay inoo yar kalabadi waanay samayn jiray bal kumasraflayaashu bay sameeyaan lacagtii markaa soo baxday waxbay laba kun iyo waxbay ka jaray kontonka kun tusaale ahaan waa ribadoodu ila waa shay laba shay oo isku jinsiya isku nuuca baa isku bedelaya abilminhal waa taabici isagu saaltu albana bn caazib wa zayd bn arqam oo dhalinyarta saxaabada sayd iyo abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri magaciis ku ahaa sacad binu malik binu sinaan aabihina sacday markan uu leeyahay kilaahumaa yaquul hada khayru mini mid waliba wuxuu leeyahay saxaabadu su-aalaha way isku riixi jireen inta badanoo orodoo hebel baa iga misladaa iga khayr ba isagaa iga khayr badan orod isaga weydiiya ay odhan jireen fatwada kumay degdegi jiren marka labadoodiiba almuhim labadiiba waxay ku jawaabeen isku jawaab weliba sidaa muuqata iyagoo isku goob fadhiyo ma ahayn ee way way kala duwanaayeen midba marbaa iyuu weydiiyey labadoodiba waxay isku waafaqeen oo saxaabadii rasuulka iyagoo mid waliba le markaa tawaaducu muujinayu leeyay kaasaa iga khayr badan waxa uu tilmaamay inuu nebigu diiday calayhi الsalaatu wasalaam arrintaa iyada ah wa can abi bakr can sarf markaas sarifkii waktigaa wixii la isticmaalayey ayuunba iyagu sheegeen dee sarifkan ballaarhan imika lamidka waa lamid isna noqonaya wa can abi bakrata radi allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi salى اllahu alay slm can اlfidati bاlfidati wاdahabi bاdahab ilaa sawaءa bisawaءin bisawaءin wuxuu diiday rasulku ala sla sl fida fida marka lagu bedelayo iyo dahab dahab marka lagu bedelayo ilaa inay isku mid yihiin mooyaane waa marka mid walba kii la lagu bedelaya mala fida fida in lagu bedelayo dahab dahab lagu bedelayo wa amranaa wuxuuna amray an nashtariya alfidata bidahab inaanu ku bedelno aanu ku iibsano dahabka fidada aanu ku bedeli karno kayfa shina sidaanu doono kayfa shina sidaanu doono macnaheed waa maxay sidaanu doono aan kala farabadino ilaa waa laba kona nooce eh sidii loo ay dadku de kolba maalin kasta sarfiintu taagay laakiin wanashtariya dahab ilfida kayfa shina labadooda haddaanu haddaanu fido dahab ku bedelayno siaanu doonno haddaanu dahab fido ku bedelayno siaanu doonno qaala wuxu uhi faqala wuxu uhi biyadin faqaala haakada samictu laakiin shardigaa kayfa shina garanay oo mila bimilin kii baa baxay marka hore muxuu nahaa rasuulu lahi salى اlahu alay slm can اlfidati bاlfida wاdahabi bاdahab haddaba waa marka dahab dahab lagu bedelayo ee fido fido lagu bedelayo ilaa sawaan bisawain wa amarnaa wuxuna amray an nashtariya alfidata bidahab kayfa shina sidii aanu doonno o aanu kula badino wanashtariya dahab bilfida kayfa shina haddaba shardigii kale ee meesha yaalay laba shardi baa yaalay marka laba shay isku jinsi isku bedelayay oo kale ahaa milan bimilan iyo yadan biyadi milan bimilankii rasuulku waa kan ka saaray mesha alayh salatu salam kayfa shitum bu yihi saa doontaan yeela fasأl rajul nin ba haddaba wuxuu weydiiyey abi bakrata abi bakrata waa nufeyc bn اxariث aلthaqafi waa saxaabi abi bakrata nufeyc bn اlxariث aلthaqafiy waa ree daif fasأla rajul nin ba wuxuu diiyey faqal wuxu hi yadan biyadin markaa waa hoo iyo hoo waa gacan iyo gacan qaala faqaala haakada samictu sidaasaan ayaan maqlay buuri haakada samictu sidaasaan maqlay yaa odhanaya saxaabigii oo macnaa shardigaasi weli waa baaqi weya wa an baab rahni wa can caiشha radi allahu canha ana rasuula اlahi salى اlahu alay slm ishtaraa wuxuu ka iibsaday min yahuudiyin nin yahuudi ah طacaaman intuu ka iibsaday wa rahanahu dircan min xadiidin wa rahanahu wuxuu u rahmay oo bimacnaa uu u dhiibtay u dhiibay dircan diric min xadiidin bir ahaaday markaa rahanku inuu bannaanyay ba halkaa laga qaadanayaa maxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska haye in gaalada wax laga iibsan karo mucaamaladii muslimka oo kale lala yeelan kara xagga ganacsiga iyo waxaas iyadoo dee wixii xaaraana la iska ilaalinaya maxaa kaloo laga qaadanaya haye ya a ah, rasuulku inuu markaa isagoo rasuulkii ilaahay ahaa haddana inuu bashar ahaayo dee wuxuu cunay wuxuu cabo u baahnaa qoyskiisa marka qaarkood uu shaqo tegayey reerkiisu de inta gus usoo qaaday taasi waa taa qul inamaa ana basharu milukum lakin keliya maxaanta dheer habe ilaahay u sheegay yuuxaa ilaya anama ilaahukum ilahu waxid iyaguna waxay ma anzla allahu calىa bashari min shay qul man anzla اlkitaab aladi jaءa bihi musa bashar ba ilahay waxba kuma soo dejin ba saa la yidhi kitaabkii waayo muuse kitaabkii uu keenay yaa yaa lagu soo dejiyey waay sii wad aye in la isku rahmi karo mucaamaladas haye aywa xaalaة الnabiy salى الlahu عalيه waslm wa mowqifuhu min hadihi الdunya noloshii adkeyda nebigu alay الslat slam addunyada la soo maray marka walaysat hadihi الdunya bishayin tasuuka xiqbatan wa tasuru mara maalinna way kaa farxinaysaa maalinna hadday adduunyadani qiimo leedahayna dee rasuulkaa loo badin lahaa soo maha iyo saxaabadii say dadku u kala wanagsanyin ba la ohan laha mar hadday sii kala khayr badan yihiin ninba ninku ka khayr badanya kasii lakiin rasuulku muxuu hi maa lii walidunya inamaa ana ka raakibin istadalla taxta shajar shajarat mara qof geed hoos hadhaysu maan hayo dee meel baa markaa meel raaxala baa loo socdaayo waxa weeyaan gurigaaga meel aan hayn haddaad ku lulooto ya de aday aduun baa daali doona soo ma gurigaagi rasmiga ah. haye haye fadal adeer ha markaas inuu rahanku banaanyah hmm, waxaa kaloo laga qaadanayaa haye saxaabada way siinayeen waa xaggaasaad ka egta adigu waa faa'idaad kala soo baxday sax waa waa mumkin haye ninka ku ag fadhiya taasu ma he inuu kaa sheegay xabaddii u kaa gubay mi aha waay weli faa'iidooyinka haye ka soco aan muslim ahayn maa ti qof aan muslim ahayn mid maalkiisa ugu badan xaaraam ha qof xaaraan iyo xalaal isku daray ad weji xalaala inaad wax kaga ganac kaga iibsato wa sax waa sax oo dee yahuudi inta badan xaggay ribadii bay de isticmaalayaan oo madaynayaan soo maha haye haye rahanku inuu inuu inuu ha inuu ka qiimo badan yahay hadduu dana u ka qiimo ha shaygan qofka loo dhiibaya ah, inaanay shardi ahayn un inti un qiimihiisa yeeshee inuu ka sareeyo way diracan uu ka aqlisana maaha in badan buu de ka qaadisaya waxaan ka rasuulka dacaamkaas ka qaada haye haye a ah. baaraka allahu fiik sax wey rasuulka alay sala slam saxaabadiisa inu ha war bal reerkii baa u baahan de waxoogaa raashina xaaladdan iyadaa muxuu ka door biday ila way u keenayeen iyagoo hadday doona waba xun bay keeni lahay haddana dee wuxuu ka door inuu intuu diriciisii dagaalka qaado inuu ninkaa yahuudigaa u dhiibo markaa su-aal الnaas ya allahuma naslka alhuda wالtuqa wاlcafaaf اlghina su-aashu inay xun tahay baa halkaa laga qaadanaya sax wey haye ya mashruuciyatu jawaasi rahn waa sax waad inoogu soo celisay faa'idadan waad mahadsantah haye Ah. in iib lagu magacaabi karo oo de waa nooc bayca waa run waa run haye haye inuu adduunyadan isagoo heli karaya haddana iska xakameynaya haye haye alayhi الsalatu wasalam ilahay buu tala saartay haye a qoyskiisa axsanta inaanu qofku reerkiisa dayicin ya adigoo haddaad doonto dee dee diintii baranayo oo laga yaabo inaad dee xaasna yeelatay de kol aad geli kartaba meelaha suuqa ah, soo xabaalato haddana waa inaad intiina de aad isku wadaadh oranin waa ina cilmi baan baranaya anu maxaa sameeya oo hadday dee hawsha labadii labadii ay kugu kulmaan de oo nebi maxamed alay sala slam isagoo sifadaa le haddana waa kaa reerkiisiina dee aan dayacayn ila wuxuu rasulku alay sl kafaa bilmari ithma an yudayica biman yacuul qofka dambi waxa ku filan inuu ciddii uu quudinayo dayaco ya taasaaba dembi dambi kale ba loo raadraadin raadin haye a inuu ilahay addunyada qofku jeceliyo qof aanu jecelayn labadaba inuu siinayo way waa soo koobeynaa imika haye maasha <laughs> allah xoolaha gaalada inay xaaraam yihiin oo aan la boobeynin oo aan laga xadeynin oo <laughs> qadiyadaasina muhim xalay waanu meel ola anu wada joogna hadal haynay hayna dad baa waxay aaminsanyen somalida waxay aaminsanyen mar hadduu gaal yahay ya de wixiisa waad iska qaadanaysa laakin maxaa halkan laga qaadanaya inaan inaan luqadada markaynu mareynin waxaynu soo maraynay rasuulku ala sala slam inu tilmaamay qofka mucaahidka ah luqadada ka halowdaana inaanay banaanayn soo may hayn dee xoolihiisi kalena maxaad umaranaysa gaalka xarbigaa ah lakin waa laga soo reebay saga ninka dagaal idinka dhexeeya ee aada isdilaysaan haddaad xoolihiisiiyo meelaha iska joogo aada hesho ya waad ka qaadaysaa waad kasoo kaxaysanaysa dagaal baaba idinka dhexeeyey laakin mucaahidkii iyo mustaminkii iyo dhimigii xoolahoodu waa xaaraan kuwa imika gaalada ay jooga ee matalan hay-adaha iyo waxaa sheeganaya way xoolahay haystaan waa xaaraan markaan xalay hadalin waxay ahayd nin baa yihi qolada hay-adaha ushaqaysta waxay u haystaan buri xoolaha inay xaaraam yihiino dabeetna say uga qaadi karaan ma ukhiyaameyn karaanba way <laughs> way sameynayaan buri waxaa kaloo laga qaadanayaa masle aniga maskaxdeeda ku wareegeysay oo aan isla way taaban doona lakin aanay weli aydan taabanin haye haye qofka madaxweynaha inuu umada dhe inuu ganacsigiisina isagoo haddana ummaddii ushaqeynaya inuu reerkiisina shaqa tegi karo ya oo ila rasuulka alay sala slam nebigiina u madaxweynena u ahaaye haye tawaaducii nabiga alayh salaatu wasalaam waa kan dee rahankii isagu iibceyn ka sameynayay haye rasuulka alay sala slam gaal iyo islaamba inuu si wanaagsan loola dhaqmi jiray xataa gaalka laftigiisa aan odhan in keen warya halkaa iska soo dhig hawsha waa intii sanadkaa lagugu lahaaya haye <laughs> frid <laughs> masha alla in aada odhan karto hadda waa diricii dagaalka soo maha waa qalab dagaal marka in dee gaal aada usii dhiiban karto qorigaasii hayso ya kenen gaar ahaan markaa sidaada de hadhow waxba ku yeeli maayo ila hadda hadhow qorigii kuusoo adeegsanayo oad ogtahay inuu hubkii baad ogeysa haye masha allah oad maslada ku fikirayda taas ahayd intiinba sax ahayd lakin haddana tamaskilaa bay ku jirta halkaa waxaa kamid ah rasuulku alayh salatu slaam isagoo rasuulki ilaahay miyaanu jihaadaynin oo qalabkii dagaalka aanu diyaarsanin oo geesnimadiisi miyaan ahayn wuu jihaaday rasuulku waayo dircan min xadiid waa qalabkii uu rasuulku iskaga dhigaya seefta iyo waranka iyo haye masle kale halkaa kasii farcmaysaa isla qadiyadda maxay tahay haye <laughs> de maaha dircan duurka xidhaan uma jirin <laughs> xadiid ha qaara xadiida marka waxaad ka fahamtay inaan midaa xadiid heri jiray <laughs> sax wey eh, maa berigaa xadiid ma laga dhigi jiraan filaya o dee kole bir waa seefba xadiid kalaa la iskaga difaacaya ilan seeftii warankii kala la doonaya in inuu qabto eh, kolley xisaddiina way waxaan sameynaya haye laakin aad bay qadiyadan muhiim utahay xadiiskani laba gebidiisaba waa hal layn soo marka intaa laga reeb can aishata radi allahu canha waa wax ka dhima yihiin haddana intaasoo faa'ida ka soo baxaysa marka taa laftigeedu waa waxay kutusaysaa intaas xadiiska kale dheerna inaad intaasoo faida kasoo saar karto maskaxdana dabeetna saa ad uga shaqeysiso miyaad waad jawaabtay mar hore haye jawaab in gaalada loo diyaar garoobay jihaadka in loo diyaar garooba waa sax sax wey kaan waa laga qaadanaya haye muxuu yihi inay ragguna maxay sameyn karaan ad fahamti aye aye kusoo celi a ah. in asbaabtii la qaadanayo qodobka kale isna muhimka waa kaas asbaabtii baa lala imanaya haddaba waa nebi maxamed aleyh isalaatu salaam mu odhanin anu nebi maxamed baan ahayoo dee ilaahay baa nasrigaysiinayo leebka laygu soo tura waxbay ka qaadi maayo warankuna waxbay ka qaadi maaye asbaabtii wax iskaga difaacaybu ayuu leeyah ilaahay baa xikmad ka wata adduunyada in asbaabta lagu xidhay isagoo ilaahay awooda inuu nebi maxamed keligii tusee fuliyo inu ihahdo gaalada ku fiiqo markay saa ugu fiiqdo way dhiman doonaan ila qudradiisa iyo awooddiisa way tahay waay inta kalena insha allah inoo haya halkaa kasi haya barak allah fikum wacan raafic bn khadiijin radi allahu canhu qaala wuxu uhi kunaa waxaan akhar alansaari ansaar u badan xaqlan ay basatina aw bustaanan wa kunaa waxaanu ahay nukri alarda qaar kireeya dhulka waxaan ku kirin jiray calىa ana lana haadihi inaanu tan leenahay qeybta anagu aanu leenahay walaa iyaguna ay leeyihiin qoladaanu ka kireynay haadihi dhinacan kale farubaba waxaa la arkaa akhrajat haadihi tan inay soo saarto midhaheedii walam tukrij haadihi tanna aanay waxba soo saarin fanahaana can dalika rasuulku sidaa wuu noo diidayo wa ama alwariq falam yanhana nooma diidin wariq lacag in lagu kala kiraysto nooma diidin walimuslim can handala bni qaysin qaale wuxu uhi saaltu waan weydiiyey raafic bn khadiij can kiraayo lardi dhulka kirayntiisa bidahabi dahab lagu kireeyo iyo walwariqi fida lagu kireeyo lacag lagu kireeyo faqala wuxu laa ba'sa bihi wax dhibi kuma jiro inamaa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna qaar isku shaqaalaysiiya calى cahdi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam calى اlmaadiyaanaati wa aqbaal اljadaawil wa ashyaa iyo shayo min azarci sare ka mid a fayahliku hada kana dhim ayaa baabiyi jiray wayaslam hada kana badbaadi jiray wayaslam hada kana badbaadi jiray wayahlik hada kana baabiyi jiray walam yakun linaasi dadku may lahayn kiraaun kiro ila hada sida mooyaane falidalika sidaa ogeed bu zajrahu uu diiday canhu can hada اlamri arrinkaa uu rasuulku diiday salى اllahu alay waslam faama shayun macluumun shay macluum oo la yaqaano oo la garan karayo madmuunu la damaanad qaaday falaa ba'sa bihi dhib ma laha almaadiyaanaat alanhaaru اlkibaar waa gacamada waaweyne biyuhu soo marayaan waljadwalan annahru saqiir marka annahr webigii weynaa maaha imika ee waxa weeyaan gacan weyn oo biyo kasoo gelayaan iyo mid yarun weyaan xadiiska lafdigan dambe waynu soo maray marka dhulka rasuulka ala sala slam maadaama wax kastoo tanaasuc iyo muran keenaya iyo wax kastoo keenaya qofkii xoolihii ummadda inuu cuno baadil ku cuno ayuu meesha ka saaray qofkii dhulkiibuu hayaa qofna dhulkii ma hayo lakin xoogiibu hadduu doon hay dhulkiinu ka shaqeeyu doonaya dabeetna dadku dhaqa waxay ulahaa inay idhahdaan war beertayda hebelow beertaada hebelow iga kiree ama dee heshiisku dhinacu doonaba ha ka yimaado marka xagga midigtana anigaa iskale xagga bidixdana adaa iskale amba xagga bidixda qaado adigu ana xaggaasaan leeyahy amba inu idhaahdo wixii webi gacanka biyuhu qulqulayaan nahru saqiir waa waa saaqiyadaha halkaasoo kale bilowga halkaa wixii kasoo bilaabmay hareeraha adigaa iskale anna wixii kale xaggaasaan iska leeyahay markaa waxaa dhici jirtay in labadii qof midkood xoogoodii cidlo ku dhaco midkii dhulka lahaa addu doona wixii ka baabaan amaba ninkii dadaalay ee kaga shaqeeyey dhulka intiisu ay soo bixi weydo kii kalena usoo baxay haddii laakiin shaygu macluum yahay oo madmuunayo siduu macluum u noqonayaa dhulkaa beertaa ka shaqee lacag intaa leegna waan ku siinaya amaba si kale loo dhigo oo ah boqol kiiba intaasaad yeelanaysa wixii kasoo baxa waynu kala qaybsanaynaa dee taasi waa shay macluum madmuuna khasaarihiina waa la wada helayaa faa'iidadiina waa la wada helaya hadday meeshii baabado labadii qof way ka sameyin oo xooggoodii dee way wada khasaareen hadday wada hadday wax yeeshaana kolba intaa way wada helayaan kolba wixii lagu heshiiyey markaa saas weeye وعن rاaفع بن khadيج الأنصاrي رضي الله عنه qال وu hi kuna waan أكثر الأنصاrي ansaarta kuwa u badan xaqlan xagga beeraha marka la eego bustaanadii dhulkii beernaa dhulkii yani waxa weya la beeri jiray ansaartuna dad beerley oo dee timir iyo aada u beera ayay ahayn timirtuna waxay dee cuntooyinka u qaalisana waqtigaa lagu cuno jaziira alcarabiya qaale wuxuu kuna waxaana nukri alaarda qaar uka kareeya calaa ana lana haadihi inaanu tan leenahay walahum haadihi tan iyaguna ay leeyihiin farumama waxa la arka akhrajat haadihi tani inay soo saarto midhaheedii walam tukhrij haadihi tanna aanay waxba soo saarin manahana can dalik saasuu noo diiday wa ama alwariq lacagta miyaa oo fidadiia ah, falam yanhana nooma diidin dahabka laftigiisana waa lamid waa kan soo wada walimuslim can xandala bni qaysin saaltu waxaan weydiye ui raafic bn khadiij can kiraayala dhulka karayntiisa bidahabi walwarq lagu kareeyo oo lacagtii dee waqtigaa la isticmaalayee faqal wuxu laa basa bihi dhib ma laha inamaa kana naas dadku waxayn yu-aajiruuna qaar isku shaqaalaysiiyo oo yu-aajiruuna qofka mushqaayad uga dhiga alujra weyan halkaas calaa cahdi nabiyi sala allahu ala slm bima cala almaadiyaanaat wixii gacaamada waaweyn ka soo baxa wa aqbaali jadaawil iyo gacaamada yaryar bilowgooda waa ashyaa min azarc iyo shaygii sarca ka mid oo uu idhaahdo ashyaa min azarci muxuu noqonayaa qeybtaasaad leedahay adigu anna qeybtaasaan leedahay amba dhirta intaa halkaa ku taalla ayaad leedahay waa ashyaa min azarc fayahliku haadaa kanaa baabihi jiray tusaale ahaan kan uu kan meesha lileeyahay wayaslam haadaa kan kalaa badbaadi jiray amba wayaslam haadaa kanaa badbaadi jiray wayahlik haadaa kana halaagsami jiray kolba kay doontaa noqoto walam yakun linaasi dadku ma ilahayn kiraun ilaa haada lacagta mamabe qol ugu kala kirayso taasuma yaqaaneen falidalika sa awgeed buu zajara canhu rasuulku diiday markaa diidmadu rasuulku diiday can kiraa lardi uu diiday xadiiskana waynu soo marreen waa nooc kii nooca ahaa fa amaa shayun macluumun madmuun shay la ysla garanayo intuu yahay oo boqol kiiba intaasa amba markaa nisfi wax lamid ah madmuunu la damaanad qaaday falaa basa bihi dhib ma laha an cabdillahi bn cabaas kitaab lwasaaya markaa cumduhu isagu baab lwasaaya baynu kusoo marray buluqa oo wuxuu hoosgayuun kitaab albeyc lakin cumduhu isagu kitaab u ka dhigay wa can cabdillahi bn cabas radi allahu canhu qala wuxu low ana naasu dadku low ana annaasa haddii dadku qaduu ay naqasu ay ka yareeyaan min min athuluthi thuluthku ay hoos uga degaanoo ila rubci rubca ay u degaan markaa low jawaabay markaas ubahantay lakin jawaabteeda marar badan waa la xadfaa macnahana laga fahmaa hadalkaa laga fahmaa oo marar badan baad qur-aanka sidaas aad arkaysa iyaga culmada soo qadaray marka maxaa ku jira mesha lakaana axsana saasaa wanaagsanaan lahayd fa ina rasuula lahi sal la sala allahu alayh wasalam rasulku qal wuxu uhi athuluth wathuluthu kathiir thuluth rasuulku u ogolaadee laakiin maxaa laga qaadanaya hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba thuluthka laftigiisu badan yahay buuri maxaa markaa laga fahmay inay wanaagsan tahay in uludka dardaarankii saddex meelood meel baa laga ogolaaday qofkii soo maaha intaa wuu gaadhsiin karaa laakiin weliba waa laga wanaagsan yahay oo inuu hoos uga degaa wanaagsan waayo markasta dadkii warasada ahaa ayaa u baahan dhaxalkaas waxaa lalayaa marar badan qofku inuu deyn galay oo xuquuqdana isaga ku tacaluqda ay wixii u cunto dabeetana warasadii ay waxba waayaan low ana nas haddii dadku gadu ay ka nuqsaamin lahaayeen min athuluثi ila rubci rubc ay u degi lahaayeen oo rubcun ay dardaarmi lahaayeen sidaasaa wanaagsanaan lahayd waayo xaggeed ka fahamtay saxaabigu markaa uu inoo sheegaya faina rasuula اlahi salى اlahu alay slm qad wuxu athuluث wاthulutثu kahiir thuluثkuna wuu fara badanyay kitaab اfraaid وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهma qال وxu qلtu waxan ya rasul اله rasuulka ilaahy atanzilu miyaad degeysaa qadan beri fii daarika gurigaagii bimakata maka ku yaalay qaala rasul wuxu uhi wahal taraka lana caqiilun oo caqiil miyuu nooga tegay min ribaacin ay min daarin aw duurin labada erima kala fogee wax guriya ah miyuu nooga tegay iyo wax aqala ah duurin oo jamcu daarin uma qala wuxu yarisu laa yariu ma dhexla almuslimu muslimku alkaafira gaalka wala alkaafiru almuslima rasuulka alay slat slaam makade waa kii ka hijrooday adeerkiina wuu geeriyooday abu aalib cali bin abi aalib iyo jacfar iyana de way islaameen iyagu marka caqiil bin abi aalib weyaan waa rasuulka in ayaa guryihii ay lahaayeen iibiyey oo isagu gaalnimadii ku hadhay markaa hore markaa xaaladdaa u gaalka ahaa dabadeedna allahu lmustacaaneen markii rasuulka la weydiiyey maad gurigaagii aada maka kulahayd ku degeyn ayaa wuxuu leeyay omiyi wax nooga tegey sow kiilan waa isagoo gaalo wixiiba qaatay mar hadday sidaasi dhacdo wuu sii cadayey rasuulkii oo laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima macnu waa saas intan dambe unbaa sii caddaynaysa qof gaali inaanu qof muslima aanu dhexlaynin walow marka horeba qof dee dhaxalkiisa la ha laakiin maanicaasaa ah jira kaasaa diidaya alribaac oo والله أعلم وحكم بالله توفيق والسلام عليكم